bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaعin qala الnaظim raximah اllah tacaalى wma rawى kul qariin can أkhih mudbj facrifuu xaqا wاntkih mutafq lafظa وhaطa mutafq وضده فيma ذkrna المفترق متلف متفق الخط فقط وضده مختلف فحش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا wuxuu sheekhu yhi رaximه الlahu taعaalى wmaa xadiidka rawaa uu wariyo kulu qariinin qariin iyo saaxib can akhiih kii la midkaha ah uu ka wariyo walaalkiisa ahaa bimacnaa saaxiibkiisa ahaa mudabajun mudabaj baa la yidhaahdaa facrifuu arrinkaa garo xaqan yacni si dhaba ah u garo wantakhih kuna faan wax lagu faano weeyaane wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah allahu tacaala xadiidka la yidhaahdo almudabbaj mudabajku xagga luqada waxaa la yidhaahdaa min atadbiij baa laga keenay tadbiijna bimacna tazyiin baa la yidhaahdaa waa qurxin wax la qurxiyo waxaan laga soo qaatay oo laga soo dhambashay min dibaajayati lwajhi dhinaca labada dhinac oo wejiga ayaa laga soo qaatay xagga isilaaxa sheekh wuxuu noogu sheegay inuu yahay xadiidka dad markaasi siman ay kala warinayaan riwaayat alaqraani bacdihim can bacdin ayaa la yidhaahdaa riwaayat alaqraani bacdihim can bacdin dad isku mid ah inay wax kala wariyaan bimacnaa dad eh, xagga da'da ka siman isku abaqa ah bimacnaa isku arday oo sheekh wax ka wada qaata inay ayagu wax kala wariyaan taasaa la yidhaahdaa muqaaranadu waa almusaaxaba labadaa qof marka wax kala warinaya waa laba qof oo isku da-ah xagga martabada iyo abaqadana ka siman kuwaasaa marka waay wa yani ayagaa kala warinaya xadiidkii haddii ay kala wariyaan oo midkood ka kale uu ka wariyo mid kastaba ka kale uu ka wariyo kaasa waxaa loo yaqaanaa mudabaj tusaalihiis wuxuu noqonayaa caaisha radi allahu canha inay ka wariso abu hurayra abu hurayrana uu ka wariyo caaisha midba ka kale uu ka warinayaa mudabaj baa la yidhaahdaa taabiciinta waxay noqonaysaa zuhri maxamed ibnu shihaab azuhri inuu ka wariyo cumar bn cabdاlcaiiz cumar bn cabdاlcaiizna inuu ka wariyo ibnu shihaab aلzuhri waa taabiciin waa rag siman xagga da'da xagga talaqiga iyo qaadashada culimmada ay ka qaadanayaanna way ka siman yihiin atbaacu taabiciin waxay noqonaysaa tusaalahooda imaamu maalik wuxuu ka warinayaa awsaaci awsaacina wuxuu ka warinayaa imaamu maalik waxaa la mida martabada ka sii hoosaysa oo atbaacu latbaaca ah axmed ibnu xambal wuxuu ka warinayaa cali bnu madiini cali bnu madiinina wuxuu ka warinayaa axmed ibnu xambal marka ragga noocaasa ama ruwaadda noocaasa oo siman wax kala warinaya waxaa loo yaqaanaa mudabaj baa la yidhahda xadiikooda haddii midkood kan kale uu ka wariyo maala caaisha waxay ka warisay abu hurayra tusaale ama anas baa wuxuu ka wariyey saxaabi kale oo isku martaba ay yihiin laakiin saxaabigii kale anas kama warin anas baa ka wariyey laakiin kii kale kama warin kaas waxay u yaqaanaan riwaayat laqraan bay dhahan kaasi riwaayat laqraam bimacnaa riwaayadu markaa hal dhinac bay ka timid midun baa mid kale wax ka wariyey laakiin kaa wax laga wariye asagu kan kale wax kama warin aqraan bay yidhaahdaan midka wax warinaya hadduu weyn yahay oo kan laga warinaya uu yar yahayna waxay u yaqaanaan yani riwaayat alakaabiri can alasaaqir kuwii waaweynaaba waxay ka wariyeen kuwii yaryaraa nabigu sal اllahu alيه wasalam wuxuu ka wariyey yani abi ruqaya tamiim ibni awsin addaari saxaabigaas arrintii uu soo arkay oo ku saabsanayd aljasaasa iyo dajaalkii uu soo arkay yani nebigu uu u sheegay marka waxay noqonaysaa ba culimadu yihahda min baabi riwaayat اlakaabiri can اlasaaqir ayb midda laakiin sheekhu inoo sheegaya iyadu waxay noqonaysaa laba qof oo siman inay markaa iyu kala wariyaan oo midba ka kale u ka wariyo cidda ugu horreysa oo magaca u bixisana culimadu waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa alimaam daaralquطni cali bni xasan addaar alquطni ayaa ugu horreeyey cid markaa magacaasi keenta yani mualafun uu ka qoray yani sheikhu sababta yani markaasi loogu magacaabay waxay culimmadu yidhaahdeen sida xaafid alciraaqi oo tilmaamayo wuxuu leeyahay alظaahiru anahu sumiya bidalika lixusnihi waxaa mudabaja loogu magacaabay wanaaggiisa faina almudabaja fi اlugati huwa almusayan mudabaj xagga luqada waxaa lagu yidhahda waa kii la qurxiyey sidaasaa marka loogu magacaabay yani mudabaj maxaa laga faa'iidaya marka markaad barato in laba raawi oo xagga da'da iyo xagga abaqada ka siman inay kala wariyeen maxaa laga faaiidayaa waxaa laga faa'iidayaa inaan loo malaynin labadan kala warinaysa maala haddaad aragto maalik can alawsaaci ama alleyf can maalik can الzuhri inaadan moodin leyf iyo maalik maadaama ay siman yihiin inaadan moodin maaliga inuu dheeraad yahay oo arrinku uu yahay layun can الzuhri maaligan uu ka warinayana inuu dheeraad yahay oo ala inaad u fahmin lanna qofku wuxuu isweydiinayaa maalig iyo lay way siman yihiin maadaama ay siman yihiin ma suurtoobayso laba ninoo siman inay shuyuukh isku noqdaan idan marka can maaligan uu ka warinayo lay waa ala idan ka saar oo saxda waxaad ka dhigaysaa markaasi maalikun ama leythun can الzuhri arrinka noocaas uusan kugu dhicin ayaad ka faa'iidaysaa ama inaad mooddo meesha canta ah inuu wow ahaa oo maala inuu ahaa alleyth alleythu wa maalikun can الzuhri bimacnaa leyth iyo maaligoo wada socdo oo markaa simanoo arday ah baa waxay wax ka wariyeen sheekhoodii oo zuhri ah marka meeshan can ah inaadan moodin waaw inay ahayd isku cadfanaayeen labadani yani isku cadfanaayeen cidday ka warinayaanna sheekhood inuu yahay arrinkaa inaadan moodin ood ogaatid inay kala warin karaan ruwaaddu laftoodu riwaayada noocaasna mudabaj loo yaqaano inaad arrinkaa ogaato ayaa laga faa'iidayaa saas darteed sheekh wuxuu ku yidhi yani markaasi baro eh, si dhaba u baro kuna faan ay wantakhi bimacrifatihi barashada arrinka aad baratay ku faan qofka aan baran yani waxaa laga yaabaa inuu qaladka noocaasa ku dhaco wuxuu sheekhu yhi raximah allahu tacaala wamaa xadiidka rawaa uu wariyey kullu qariinin yani qariin kasta yani musaaxib kasta can akhiih can akhih waa luqatun fii akh walaalkii ama midka la midka ah musaaxibka la midka uu ka wariyo ninka saaxiibkaa saaxiibka kale midka uu ka wariyo aqraantuna waa dadkaasi almutaqaaribuuna fi اsinni walisnaad dadkaas ka siman xagga siniga iyo xagga sanadka labaduba kuwaas weeye marka riwaayada ay kala warinayaan mudabajun mudabaj baa la yidhaahdaa facrifuu arrinkaa baro xaqan si dhaba u baro wantakih yani markaasi ku faan oo min annahwati baa laga keenay nawaduna asalka waa layihahda alkibru baa la yidhaahdaa yani qofka faanaya waa nooc kibira ka muuqda waa luqa ahaan weeyaan wuxuu sheekhuyi raximah اllahu tacaala mutafiqun lafda wakhaطa muttafiq wadiduhu fi ma dakarna almuftariq mutafiqun midka iska waafaqay lafdan ay fii lafdin xagga qoraalka wakhaan wa fii khain mutafiqun midka iska waafaqay lafdan ay fii lafdin xagga dhawaqah wa khatan wa fii khatin xagga qoraalka iska waafaqay muttafaqun muttafaq baa la yidhaahdaa wadiduhu kaa midka la midka ah fii maa shay kula mid ah dakarna aan soo sheegnay almuftariq ayaa la yidhaahdaa halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximah allahu tacaala nooc la yidhaahdo almuttafiq wاlmuftariq almuttafiq wاlmuftariq almuttafiq wاlmuftariq wuxuu noqonayaa waa shay meelna isugu yimid waxna isku waafaqay waxna isku khilaafay ayaa muttafiq muftariq la yidhaahdaa ittafaqa fii shay waftaraqa fii shay shayna uu isugu yimid shayna uu isu khilaafay xagga isilaaxana sheekha inoo sheegay waa mattafaqa lafduhu wa khauh mattafaqa lafduhu wa khauh waa shayga ama ruwaadda uu iswaafaqay magacoodu lafduhu wa khauhu sida loogu dhawaaqayo iyo sida loo qoraya iswaafaqday waftaraqat musamayaatuhu laakiin waxaa iskhilaaftay cidda lagu magacaabayo cidda lagu magacaabayo ayaa markaa iskhilaafsan ama waxaa iswaafaqday ruwaadda yani magacyahoodii iyo magacyada aabbahood xagga qoraalka iyo xagga dhawaqa laakiin ashkhaastii bay isku khilaafsan yihiin in badan bayna dhacaysaa dadku inay iska waafaqaan xagga magaca iyo magaca aabbaha iyo magaca awowga laakiin laba qof ay kale yihiin laba qof ay kale yihiin ilaa sideed nooc ayay markaa culimmadu tilmaameen waxaa ka mida ah sideedda nooc inay iskhilaaaan inay iswaafaqaan magaciisii iyo magacii aabbihii iyo magacii awowgii magaca awowgii magaciisa iyo waxaa iswaafaqaya magaca aabbihii magaciisii magaca aabbihii sida khaliil ibnu axmed lix nin baa waxaa la yidhahda mid kastaba alkhaliil ibnu axmed lix nin marka waxay noqonayaan ittafaquu fi lismi lafdan wa khaan waاkhtalafuu fi اdawaat lixdaa nin yani ninka ugu caansan waa shaykhu sibaweyhi cilmiga caruudka la yidhahdo nin sheekha dejiyey sheekhaasa ugu caansan marka khaliil ibnu axmed raggaa iska waafaqay magacaas iyo magaca aabbaha daata ahaan isku mid maahan daata ahaan isku mid maahan magaca iyo magaca aabbaha unbay wadaagayaan marka muftari buu noqonaya itifaaq waa marka laga eego agga magaca iyo magaca aabbaha iftiraaquna wuxuu noqonaya daatada marka la eego isku daata maaha khaliil ibnu axmed alfarahidi shaykhu sibaweyhi iyo khaliil ibnu axmed albasri laba nin bay kale yihiin daatadooda marka la waxaa ka mida ah inay iska waafaqaan magaca iyo magaca aabbaha iyo magaca awowga saddexdooda iska waafaqaan sida maala axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan afar nin baa la yidhaahdaa afar nin baa nin kasta waxa la yidhaha axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan waxaa ka mida inay iska waafaqaan kunyada iyo nisbada sida abu cimraan aljawni abu cimraan aljawni laba nin ayaa mid kastaba kunyadaas iyo nisbadaas yani wadaagaya waxaa ka mida inay iska waafaqaan asmaada iyo asmaada aabbayaasha iyo nisbada sida maxamed ibnu cabdilaahi alansaari maxamed ibnu cabdilaahi alansaari yani afar nin ayaa magacaas wadaaga afar nin baa magacaas wadaaga waxaa ka mida ah inay iswaafaqaan kunyadu kunyadoodu iyo magaca aabbuhu inay iswaafaqaan sida abubakrin ibnu cayaash kunyadii iyo magacii aabbahay iska waafaqeen abubakr ibnu cayaash saddex nin baa nin kasta waxaa la yihahda abubakr ibnu ayaash abubakar ibnu cayaash baa la yidhaahdaa waxaa ka mid a ah inay iska waafaqaan asmaadii iyo kunyada aabbaha magacyahooda iyo kunyada aabbaha sida saalax ibnu abi saalix saalix ibnu abi saalix magacaa saalix ah iyo aabbihiisoo abi saalix la yidhaahdo ayay iska waafaqeen afar nin oo afartuba taabiciinah ayaa markaasi la yidhaahdaa waxaa ka mida ah inay iska waafaqaan yani ismiga oo keliah waxbana aan lagu darin sida xamaad oo kale xamaad xamaad magacii baa iska waafaqeen laakiin labada xamaad isku mid maaha yanii ragga macruufka waxaa ka mida ah oo magacaa lagu magacaabo xamaad ibnu salama iyo xamaad ibnu zayd marka magac oo mufrada la sheegayaa waxaa kala caddaynaya marka cidda sheegaysa oo ka warinaysa wax ka warinaysa ama magacaa sheegaysa ayaa la eegayaa ruwaadda qaarna waxay wax ka wariyaan xamaad ibnu zayd kuwana waxay ka wariyaan xamaad ibnu salama marka cidda wax ka warinaysa ayaa la eegayaa kuwaasaa lagu kala saarayaa leanna isku arday maahan kana arday baa wax ka warisa wax ka qaadatay kaasna arday wax ka qaadatay markii la arko fulaanuu ka warinaya can xamaad waxaa la ogaanayaa xamaadka inuu yahay ibnu salama mawdic kale haddii lagu arko xamaad oo cid kale ay ka warinayso cid la yaqaanoo markaa ka mid a ah ardadiisii waxaa la ogaanaya inuu yahay xamaad ibnu salm waxaa ka mid a inay iska waafaqaan xagga nisbada waxba aan la raacin sida fulaan alxanafi in la yidhaahdo fulaan alxanafi waxay noqon kartaa eh, eh, eh, xanafiga loo nisbaynaya inuu yahay madhabkii madhab abi xaniifa waxaa kaloo suurtagal inuu noqdo abiila oo qabaaisha carbeed waxaa ka mid ah banuu xaniifa ka mid ahayd waa qabiila musaylimat lkadaab baa banuu xaniifa la ohan jiray marka maxamed ibnulxanafiya haddaad aragto waa nisba ilaa ummihi wahiya min qabiila bani xaniifa maxamed alxanafiya waa inankii cali ibn abi aalib weeye marka in loo nisbaynay madhabka abi xaniifa ha u malaynin waxaa loo nisbaynaya qabiilka banuu xaniifa ayaa hooyadiis ay ahayd halkaasaa loo nisbaynaya marka marka waxay wadaagayaan nisbadii nisbadu marna waxay noqonaysaa qabiilka marna waxay noqonaysaa madhabkii marka in loo abtirsanayo marka noocyadaas ayaa soo gudagelaya dhammaan waxaa ka dhexeeya inay yihiin muttafiqun muftariq waana hal nooc yani almuttafiq walmuftariq waa hal nooc weeye ha u fahmin yani markaas inay laba nooc yihiin oo meesha naadimku uu yidhi wadiduhu fii ma dakarna almuftariq didka waxaa loo jeeda bimacna almili baa loo jeedaa did bimacnaa almil baa loo jeedaa sida ibnu sikiid oo ka mida luqawiyiinta uu ku sheegay uu yidhi adiddu milu shay did haddaad maqashid yani waa loo isticmaalaa didka hayga hay ka soo horjeeda waxaa kaloo loo isticmaalaa hayga hayga la midkana waa loo isticmaalaa marka wuxuu ibnu sikiid sheegay adiddu milu shayi marka wadiduhu ay miluhu buu noqonaya marka ha u fahmin marka wadiduhu midka kasoo iswaafaqay lafdan ay fii lafdin wa khaan wa midka iska waafaqay magaca iska waafaqay xagga qoraalka iyo xagga dhawaqa muttafiqun baa la yidhahdaa magaciisu waa kaas wadiduhu wa waxaa la mid ah fii maa dakarnaa yani wixii aan soo sheegnay yani oo ahaa fi litifaaqi fi اllafdi wاlkhai waxaa la mida ah almuftariqu muftariq baa la mid ah wadiduhu kaa midka la midkaa ah, fii maa shayna kula mid ah dakarna aan soo sheegnay oo ah alitifaaqu eh, fi lkhai wallafdi waxaa kaa la mida ah almuftariqu muftariq baa la mid ah bimacnaa almuttafiq wاlmuftariq waa nawcun yani min anwaac yani markaasi eh, ruwaadda ayaa markaa magacaa ruwaadda xaggooda ayuu ka imaanayaa maxaa haddaba laga faa'iidaya barashada sheekh yani la baranayo almuttafiq walmuftariq waxaa laga faa'iidayaa inaan loo malaynin laba qof hal qof inuu yahay inaan loo malayn khaliil ibnu axmed markaad aragtaba ha moodin inuu yahay shaykhu sibawayhi ha u fahmin rag kaleoo markaasi ayaa magacaa la wadaagaya ayib waxaa kaloo ka mida ah fawaa'idda in la kala sooco oo la kala barto raggaasi yani wadaagay magaca iyo magaca aabbaha ama kunyada wadaagay ama laqabka wadaagay in markaa la kala sooco maxaa yeeley midkood wuxuu noqon karaa iqo midkoodna wuxuu noqon karaa daciif mar haddii midna uu iqo yahay midna uu daciif yahay meeshaad ku aragtaba ha ku xambaarin kii iqada inuu yahay ama kii daciifka ha ku xambaarin waa inaad raadisaa waa kee markaad ogaato inuu ya kii iqada ahaa xadiikii markaasi xukun buu yeelanaya hadday caddaato inuu yahay kii daciifkana xadiika xukun buu markaa yeelanaya marka fawaaidda laga faa'iidayo kuwaasaa ka mid ah mutalifun muttafiqu lkhai faqa wadiduhu mukhtalifun fakhsha alhala mutalifun mu'talif midka la yidhaahdo muttafiqu lkhai faqa khadka iska waafaqi keligiis wadiduhu kaa waxaa la mid ah mukhtalifun baa la mid ah ee faxsha alhala ay faxdar ilhalaa haladka iska jir iska ilaali halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa yacni nooc ka mid ah yani marka anwaacda xadiidka waxaa loo yaqaanaa almu'talif waalmukhtalif waa hal nooc almu'talif wاlmukhtalif almu'talif sheekha inoo tacriifiye wuxuu inoogu tacriifiyey mu'talifun mutafiqu اlkhai bimacnaa ma اtafaqa fi اlkhai suuratan waftaraqa aw ma اtafaqa fi اlkhai suuratuhu waاftaraqa fi اllafdi siiqatuhu baa la yidhaahdaa ma اtafaqa fi اlkhai suuratuhu waاftaraqa fi اllafdi siiqatuhu muxuu noqonaya macnihiisu waa midka uu iska waafaqay qoraalkii marka suura ahaan la eego wuu iswaafaqsan yahay laakiin marka lagu dhawaaqayo wuu iskhilaafsan yahay iskhilaafkaasi wuxuu ka imaanaya mar wuxuu ka imaanaya xagga xarakada xarakadii ayuu ka imaanaya mar wuxuu ka imaanaya xagga dhibcihii mar wuxuu ka imaanayaa labadii oo wada socda ayib tusaalihiisu wuxuu noqonayaa marka salaam iyo sallaam oo kale salaam iyo sallaam mid kasta waa siin iyo laam iyo alif iyo miim marka muttafiqun fi lkhai marka la qoraya sallaam iyo salaam isku si baa loo qoraya mid kasta siin iyo laam iyo alif iyo miim baa la qoraya xarafka lagu dari mayo laakiin midna waa shadan yahay midna waa mukhafaf oo lama shidin salaam iyo sallaam marka waxaa la odhanayaa mu'talifun fi اlkhai mukhtalifun fi اnutqi dhawaqi waa isku khilaafay laakiin qoraalka waa isku mid isagoo dhibcaha isku khilaafay waxaa ka mid ah aلthawri iyo atawsi aلthawri iyo atawsi xuruuftu waa isku mid waa aلhaa wاlwaaw wاlraa wاlya aلthawri kan kalena yani marka dhibcaha laga reebo isku loo qoraya awri iyo tawsi marka dhibcaha laga saaro xuruufta isku si baa loo qoraya ayib aan dhibcuhu dibbay ka yimaadeen xilligii hore dhibca lama isticmaali jirin tawsi iyo awri marka dhibcaha marka laga reebo isku sibay bay u qormayaan marka la dhibceeyo ayay markaa iskhilaafayaan idan qoraalkii waa iska waafaqeen laakiin dhawaqii ayay markaasi isu khilaaeen waxaa la mida ah cabaas iyo cayaash dhibcaha haddii laga saaro oaana dhibcaynin cabaas iyo cayaash qofna ma kala saari karo mid kasta waa cayn iyo ba badii yada isku nooc bay u qurmayaan iyo alif shiin iyo siin haddii dhibcaha laga saaro waa isku mid weeye cabaas iyo cayaash ayib waxay noqonaysaa ayagoo labadiiba isu khilaafay iskhilaafkuu yahay dhibco iyo xarako wada socda sida bishrun iyo busrun bishrun iyo busrun ayib marka laga reebo dhibcaha iyo xarakada laga saaro yacni muuqaalka sare marka la eego waa isku mid badii e, badii iyo markaasi badii waa badii bish iyo busri siinkii iyo shiinkan isku mid bay noqonayaan ra'duna waa ra'dii weeyaan laakiin waxaa kala farqiyey dhibcihii oo midna waa shiin midna waa siin mid baadii waa la damiyey oo busri baa la yidhi midna waa la hoos dhigoo bishrin baa la yidhi marka wuxuu noqonayaa mu'talifun fi اlkhai mukhtalifun fi اnutqi ayib barashadiisu maxay faa'iido leedahay in la barto faaidadiisu waxa weeyaan inaadan taxiif ku dhicin taxiif bimacnaa si alada inaad wx u arin baad ka faaideysaa waxaan lagu bartaa naqli iyo xifdi in sidaa ismi kastaba sidaa loo dabdiyo sidaa loo xifdiyo ayib saas darteed musalax wuxuu yidhi hada fanun jaliilu man lam yacrifhu min almuxadisiina kasura cisaaruhu waa fani jaliil ah oo qiimo badan qofka aan baran oo ka mida ah muxadisiinta in badan buu simbiraxanayaa buu sheekhu yidhi bimacnaa halad buu ku dhacayaa cabaas buu cayaash u akrinayaa cayaash buu cabaas u akhrinayaa ayib kadalika imaam nawowi wuxuu yidhi wahuwa fanun jaliilu yaqbuxu jahluhu biahli اlcilmi waa fanni qiimo badan yani wayna fool xun tahay ahlucilmigu inay markaa jaahil ka noqdaan laa siyama ahlu اlxadiiث gaar ahaan culama اlxadiiث waman lam yacrifhu yakuru khaطa'uh qofka aan baranna khata'iisu wuu fara badanayaa ayib cali bni madiine waxaa laga soo wariyey inuu yidhi ashaddu tasxiifi maa yaqacu fi اlasmaa tasxiifka badankiisu wuxuu dhacaa yani markaasi asmaadu dhacaa asmaada ayuu dhacaa waatay soo wariyaan yani alxabbaة الsawdaa dawaaء min kuli daa waxay soo wariyaan ninba wuxuu akhriyey alxayat sawda meeshii bad ahayd buya ka dhigay xadii waa xadii badii iyo yadiina waxaa kala saaraya waa dhibcaha marka badii buya u akhriyey alxayat sawda dawaaun min kuli da xadiika hore wuxuu tilmaamayey alxabat sawda waa la garanaya yani inay dawo ka tahay xanuun kasta meeshii badahayd buya ka dhigayo alxayat sawda buu yidhi alxayatu sawda marka waxay noqonaysaa abeesadii madoobeyd xanuun kasta way ka noqonaysaa markaas waxay yidhahdaan intuu ayada qabtay buu soo qabtay bahashii abeesadii markaasuu cuna isagoo isku daweynaya markaasuu ku dhinta sawaadix maaha waa taxiif marka taxiifku yani markaasi waxaa ka imaanaya axyaanan macno qaldan baa ka soo baxaya taxiifku xagga macnahana wuu galaa xagga alfaaddana wuu galaa xagga fahamkan wuu galaa inaad qalad wax u fahamto waa taxiif sawaadix maaha ayib waxay tilmaamaan culimmada qaarkood xadiidka tilmaamaya nabigu wuxuu reebay sal slam can ataxalluqi fii yowmi اljumca jumcaha in la sameeyo xalqad nabigu waa reebay ninbaa wuxuu u fahmay taxalluqaas wuxuu fahmay xiirashuu u fahmay inaan la xiiran karin maalin jumco ah waxay culimmadu marka sheegeen sida soo naqliyey wuxuu yidhi sheekaygii fulaan ahaa arbaciina sana jumco ma xiran buu yidhi isagoo nahyiga ka cararaya xadiidkuna muxuu ku saabsanaa wuxuu ku saabsanaa yani markaasi xalqad in la sameeyo ku saabsanaa isna wuxuu u fahmay yani markaasi xeerashuu u fahmay marka meelo badan buu gelayaa yani tasxiifka noocaasoo kale ah wuxuu sheekhu raximah اllah mu'talifun eh, xadiidka mu'talif la yidhaahdo yani ruwaadda ruwaaddiisu mu'talifun muttafaqu lkhai faqad waa midka khadkiisu iswaafaqsan yahay bimacnaa waa asmaada ama kelmadaha qoraalkoodu uu iswaafaqsan yahay wadiduhu ay wamiluhu waxaa la mid ah mukhtalifun baa la mid ah yani waa lamid waxa loo jeedaa marka la sheegaya waxa la odhanayaa mu'talifun almu'talifu walmukhtalif nawcun waaxid ayaa la odhanaya ha u fahmi inuu yahay almu'talifu nawcun wاlmukhtalifu nawcun aakhar ha u fahmin way wada socdaan saasuu marka u leeyahy sheekh wadiduhu ay wa miluhu waxaa la mida mukhtalifun baa la mid ah ee faxsha alhalaa haladka iska ilaali halad ha ku dhicin yani markaa tasxiifka iska jirin wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala wاlmunkaru اlfardu bihi raawin hada tacdiiluhu laa yaxmalu اtafaruda wlmunkaru xadiidka munkarka ah alfardu ay almutafaridu waa midka uu la keliyoobay bihi ay biriwaayatihi warintiisa raawin raawi baa la tafaruday raawigaasoo qada uu ahaaday bimacnaa saara uu noqday tacdiiluhu ay tawhiiqu lhayri iyaahu inay cid tawhiiqiso laa yaxmilu midaan markaasi aqbalaynin attafaruda tafarudka iyo markaa kale noqoshada wuxuu inoo tacriifinaya sheekhu raximah ullah xadiidka loo yaqaano almunkar munkarku waa did lmacruuf munkar iyo macruuf cagsi ba isku yihiin munkar waxaan la garanayn yani wixii la inkiro waa waxaan la garanaynin weeye macruufna wuxuu noqonaya wixii la garanayo marka xagga luqada macruuf buu ka soo horjeedaa xagga isilaaxa munkar markay culimmadu sheegayaan labay u qaybiyaan midka koowaad waxaa weeye maa rawaahu daciifu mukhaalifan lilmaqbuul waa xadiidka uu soo wariyey nin daciif ah ayib wuxuuna ku khilaafay nin maqbuuluu ku khilaafay daciif baa soo wariyey waxaa u dheer warintaasi cid asaga ka mudan xagga yani markaa dabdiga iyo cadaaladda iyo xifdiga iyo cadadka ka mudan ayuu khilaafay waa daciif asagu ayib marka waxaa ku laba shay baa ku kulmay almukhaalaa maca kownihi aciifan cidda uu khilaafayna waa cid marka asaga xagga tirada ama xagga markaasi tay ahaan ka saraysa weyaan ayib kaa hore marka tusaalihiis wuxuu noqonayaa noocaas xadiidka ibn abi xaatim soo wariyey min ariiq xubayib ibnu xabiib can abi isxaaq can caysaar ibni xurayf can ibni cabaasin can اnabiyi salى اllahu alيه wasalam qaal man aqaama الصalaaةa وaata الزakاةa وxaja الbayta وsaama وqara الضayfa dakhala الjanة xadiidkaas abu xaatim alraazi wuxuu yidhi hada munkar waa xadiid munkar ah limaada muxuu ugu xukmay munkar inuu yahay wuxuu sheekhu yidhi lianna hayrahu min ahiqaat sheekha la yidhaahdo xubayib ibnu xabiib raawigaasi hayrkiis oo hiqaat ah rawaahu can abi isxaaq mawquufan calayhi waxay soo wariyeen asagoo xadiiku mawquuf ku yahay abi isxaaq wa huwa almacruufu kaasaana macruuf ah inuu mawquuf yahay baa macruuf ah asaguna xubayib ibnu xabiibna marfuuc buu ka dhigay asagoo weliba aciif ah asagoo daciif ah ayaa wuxuu khilaafay cid iqaad ah ayuu khilaafay maxay isu khilaafeen culimmadii kale mawquuf bay ka dhigeen calaa abi ayib asaguna wuxuu ka dhigay marfuuc buu ka dhigay idan daciif hadduu khilaafo cid ka mudan wuxuu noqonayaa xadiikiisu munkar baa laohanaya ruwaadda kale xadiika soo wariyeen waa laohanaya ama sanadka kalena waa laohanaya macruuf baa laohanaya kaas waa mid weeyaan waa nooc munkarka ka mid ah nooca labaadoo munkarka اldي laysa fii raawiihi min الثiqaة واlإtqاan ma yaxtamilu macahu tafarudhu muxuu noqonayaa macnihiisu waa xadiidka yani markaasi fardiga ah hal nin baa soo wariyey alladii laysa fii raawihi xadiidkaasi oo raawigiisa aysan ku sugnayn min الثiqaةi واlإtqaani marka la eego xagga iqanimada iyo inuu yahay nin wax yani mutqin ah maa yaxtamilu macahu tafaruduhu aan tafarudkiisa la aqbalaynin bimacnaa kii hor wuxuu kaga duwan yahay kii hor wuxua nin daciifa ah, cidna khilaafay kanlanka cid ma khilaafin mukhaalafa lama socoto laakiin asagii baa wuxuu yahay nin daciif ah oo taag daran baa soo wariyey keligiisaa soo wariyey xadiika uu soo wariyey marka wuxuu noqonayaa xadiiun munkar xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala oo tawdiixinaya yani kaa dambe waana midka sheekhu hadda inoo tacriifiyey weeye ee wuxuu odhanaya kitaabkiisa nukadka faqad alaqa alimaamu axmed wاnnasaa'i wagayru waaxidin min annuqaad lafd almunkar culimmadaas imaamu axmed iyo nasai iyo hayru waaxid a'immada waaweyn waxay ku ilaaqeen buu yidhi lafdiga munkarka ah calaa mujarad tafarud in xadiidkii lala gaar noqdo oo cid markaas si gaar ay ah u soo wariso keliga ay soo wariso laakiin xayu laa yakuunu almutafaridu laakiin cidda la gaar noqotay xadiikaas oo keligiis yani uu soo wariyey laakiin xayu laa yakuunu almutafaridu fii wasni e, man yuxkamu lixadiiihi bisixa ninkaa la tafaruday xadiidka yani miisaan ahaan yani ma gaarsiisna raggii xadiidkooda la odhan jiray waa saxiix bikayri caadidin yacdiduuh asagoon cid kale loo keenin bimacnaa waa cid daciif ah oo haddii keligii uu meel istaago aan la aqbalayn warkiisa ayaa la gooli noqday cidna laakiin muusan khilaafin marka farqigaasaa udhexeeya labada nooc noocan iyo nooca hore nooca horea mashhuur ah in munkar lagu sheego xadii nin daciifa uu soo wariyey oo cid markaasi ka mudan uu khilaafay kaasaa munkar macruuf ku ah kaasaa mashhuur ah kan dambe culimmada qaar baa markaasi sidaa u sheegay inuu yahay nin daciif ah oo keligii soo wariyey wax xoojiyana ma haysto munkar baa laohanaya xadiikiisa isaguna naadimku marka tacriifa ku socdo nooca dambeu sheikhu inoo sheegay noocii mashhuurka uu ka leexday noocan dambe mashhuurka aan ahayn ayuu sheikhu marka inoo sheegay noocaa dambe marka tusaalihiis wuxuu noqonayaa xadiidka imaamu nasaai uu soo wariyey ibnu maajah min xadiid abi zukayr yaxya bn muxamed ibn qays can hishaam ibn curwa can abiihi can caaisha marfuucan kulu lbalxa bitamri faina bna aadama ida akalahu qadiba shayaan xadiikaas imaamu nasaai wuxuu yidhi hada xadiiu munkar waa xadii munkar ah muxuu munkar ugu sheegay wuxuu sheekhu tafarada bihi abu zukayr wa fiihi dacfun waxaa la gaar noqday oo si gaara u soo wariyey ninka laydhaha abu zukayr ayaa soo wariyey waana daciif isagoo daciifa ayuu keligii soo wariyey mar hadduu daciif yahay keligiina uu soo wariyey xadiikiisu munkar buu noqonayaa xadiikiisu munkar ayuu noqonayaa ayib maxaa farqiga udhexeeya marka munkarkii iyo kii aan soo marno shaadka ahaa anaga soo marnay wamaa yukhaalif iqatun fiihi lmala fashaadu anaga soo marnay farqiga udhexeeya wuxuu noqonayaa shaadku wuxuu ahaa nin maqbuul ah oo khilaafay cid markaasi ka mudan ayuu khilaafay kana muxuu noqonayaa waa nin daciifa oo khilaafay waa marka lagu socdo nooca markaasi mashhuurka marka lagu socdo wuxuu noqonayaa nin daciifa inuu khilaafo cid ka mudan marka labaduba waxay wadaagaan inay cid khilaafeen laakiin farqu dhexeeya wuxuu yahay midna cidda wax khilaafaysa waa nin daciif ah marna cidda wax khilaafaysa waa nin muxuu noqonayaa yani markaasi marna waa nin maqbuula marna waa nin aciifa ayb marka sheekhu wuxuu ku socdaa asagu munkarka tacriifkii dambe oon sheegnay ama nooca dambe oon sheegnay oon mashhuurka ahayn ayuu markaa sheekhu ku socdaa raximah ullah marka farqi kale udhaxayn kara wuxuu noqonayaa shaadka waxaa ka soo horjeeda maxfuud haddii la yidhahdo hada xadiiun shaad kan ka soo horjeeda wuxuu noqonaya maxfuud ayib haddii la yihahdo hada munkar waxaa ka soo horjeeda xadiiث la yihahdo macruuf baa ka soo horjeeda wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacala wاlmunkaru munkarkii alfardu ay almutafaridu waa midka uu la gaar noqday bihi ay biriwaayatihi warintiisa waxaa la gaar noqday raawin oo raawin waa faacilu alfardu fardi waa masdar weeye marka raawin faacil buu ka dhiganaya wاlmunkaru munkar alfardu bihi ay biriwaayatihi alxadiiثu اlmunkaru xadiidka munkarka ahaa alfardu alxadiiu lfardu waa xadiika ula tafaruday bihi biriwaayatihi soo warintiisa raawin waaxid raawi keliya ayaa marka la tafaruday raawigaasoo hadaa uu ahaaday tacdiiluhu ay tawfiiqu lgayri iyaahu bilcadaala in markaas cid kale ay ku sheegto inuu caadil yahay laa yaxmilu aan aqbalaynin attafaruda goori noqoshada uu goori noqday marka aysan aqbalaynin macnaa tafarudkiisa ayaa wuxuu diidayaa maadaama uu mutafaridna yahay daciifna uu yahay labadaasa waxay diidayaan in la yidhahdo hada raawin iqa in iqanimo loo xukma maxaa diidaya kownuhu daciifan ma aqbali karo lianna sifada waxaa la siiya cid mudan soo maha nin kadaaba haddaad ahdo saadiq miyuu aqbalaya lama aqbalayo nin saadiq haddaad ku dhahdo kaadib ma aqbalayo marka ninkani waa nin daciif ah in marka lagu sheego inuu caadil yahay oo iqo yahay ah in loo xukumo yani ma xambaari karo waayo martabada ma usan gaarin maadaama uusan gaarin laguma xukumi karo oo tacdiil looma nisbayn karo lama odhan karo yani markaas waa nin caadila lama odhan karo halkaasu inoo joogo insha allah